ضباط كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رغيف نصفه وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكرا الفرس in qulta bakran duna qasdin faqalad aw qultahu qasdan faidraabun faqaad wاlficlu min ficlin kaman yu'min yuhab yadkul jinaana lam yanal fiiha tacaab waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa gaar ahaan baabkii baab lmarfuucaati alasmaa ayaynu dhexda kaga jirnay markaa marfuucaat lasmaa naadinku raximah llahu tacaala waxa uu inoogu tilmaamay inay toddoba yihiin toddobadii marfuucaat lasmaa ahaa waxaynu qaadanay lix baab waynu qaadanay waxaa kalaynu qaadanay baabkii toddobaad oo isagu afar ka koobnaa oo tawaabic ahaa laba ka midana waynu qaadanay marka caawa insha allahu tacaala cashirkeenna waxa uu ka bilaabmayaa tawaabicda ka saddexaad oo tawkiidka sheekhu waxa uu yidhi baabu bayaani tawkiidi tawkiidka caddayntiisa baabkeedii haadaa maxaluhu iriddii iyo baabkii laga gelaayey baabkeedii iyo booskeedii wey tawkiid waxaa loo dabdiyaa oo la akriyaa bil waawi oo tawkiid baa la dhahdaa waxaa kaloo la akriyaa bil hamzi oo taakiid baa la dhahdaa waxaa kaloo la akriyaa bil alifi oo taakiid baa la dhahdaa wal awalu huwa al afsaxu sida fasaaxada badanlii ka hore weeyi oo ayn la akriyo wowda wa huwa aladi jaءa bihi اlqur'an qaala tacaala walaa tanqudu اlaymaana bacda tawkiidiha markaa kaa qur'aanka ku sugan ayaa ugu fasaxo badan wa huwa tawkiidku luqatan xagga luqada ataqwiyatu waa xoojin weeyi akadtu shay-a bimacnaa waan xoojiyey bay ka dhiganta waama isilaaxan xagga eray cilmiyeedka naxwiyiintu waxay u yaqaanaan fa huwa qismaani waa laba qaybood tawkiidku lafdiy wamacnawiy mid tawkiid lafdiya ayaa la dhahdaa midna tawkiid macnawiya ayaa la dhahdaa tawkiidka lafdigaa ah wuu noo keeni doonaa naadimku waxaa la dhahdaa icaadatu lafdi lwali binafsihi lafdigii hore loo sheegay un haddana in la soo celiyo ayaa tawkiid lafdiga la dhahdaa ama isagii maahae waxaa la soo celinayaa lafdi kaloo la macnaa isaga kaasi waxaa la dhahdaa tawkiidun lafdiyun baa la dhahdaa midna waxaa la dhahdaa tawkiid macnawiya oo isagu alfaad gaara ayuu leeyahay waa kan inta hore naadinku raximah llahu tacaala uu kaga warrami doono waxa uu yidhi wajaa-izun fi lismi an yu'akada fayatbacu lmu'akidu lmu'akada wajaa-izun waxaa bannaan fi lismi ismiga dhexdiisa waxaa bannaan an yu'akada in la adkeeyo ayaa bannaan ay huwa ismiga in la adkeeyo ayaa bannaan fayatbacu waxa uu raaci almu'akidu adkeeyuhu almu'akada la adkeeyaha ayuu raaci fii awjuhi licraabi icraabta awjuhdiisa ayuu ku raaci watacriifi wa fi tacriifi macrifanimadana waa ku raaci laa munakarin laa limu'akadin la adkeeyo raaci maayo mu'akidku mu'akadkaasoo munakarin la nakireeyey oo fahwa mu'akadkaasi munakarka ahi khalaa wuu madhnaaday ay huwa munakarku can mu'akadin adkeeye isagu uu ka marnaaday an muakidin can muakidin adkeeye wuu ka marhnaaday naadimku wuxuu yidhi ismiga waxa banaan in la adkeeyo ismiga waxa banaan in la adkeeyo waa tawkiidkii macnawiga ahaa halkaa waxaanu ka garanaynaa ana tawkiid almacnawiya yakhtasu bilasmaa tawkiidka macnawiga ahi asmaada ayuu isagu gaar ku yahay asmaada ayuu gaar ku yahay oo la adkeeya waa yahay mar haddii ay bannaan tahay haddaba ismigii in la adkeeyaa laba shay baa meesha ka dhalanaya taabic oo a raace matbuuc oo a la raace laba magac bay yeelanaya taabica wax raacaya waxaa la dhaahdaa muakid bikasri lkaaf biqiraati ismi lfaacil sarfigaynu ku baran doonaa innagoo kaafka hoos dhigna muakid waa adkeeye magicii ka taabic baa la dhahdaa raacaha wax raacaya muakid baa la dhahdaa adkeeye matbuuca la raacayana waxaa la dhahdaa muakad bifatxi lkaaf biqiraati ismi lmafcuul muakid waa la adkeeya markaa labadaasa ka dhalanaya meesha waa muakid oo ah ismiga dambe aynu u soconno oo taabica ah iyo muakad oo ah ismiga hore oo matbuuca ah oo hadda markaynu dhanaahno jaa zaydun nafsuhu jaa halkaa inoo dhig laba ismi baa yaalla meesha sooma jaa zaydun nafsuhu labadan ismi ismiya meesha yaalla ka hore ee zayd ah waxaa la ydhaahdaa muakad baa la dhahdaa bifatxi lkaaf muaked waa la adkeeya ka dambe ee meesha yaalana waa nafsahuye muakid baa la dhadaa marka cashirkeenu makooran soo ka dambe ku ku saabsan ka dambe oo inu naqaano taabic ilawa raace magicii markaa muakid bikasril muakid bikasril caf waa ismu faacil waa adkeeye ka horena la raacaya matbuucaana magicii muakad bifatxil kaaf waa la adkeeye ismu sarfaynu ku baran doonaa insha allah lakin kala xifdiya waa muakid bikasri lkaaf muakad bifatxi kaaf ka hore matbuuca muakad baa la dhahdaa ka dambe ee taabicaynu u soconana muakid baa la dhahda waaba inta garanay muxuu haddaba ku raacayaa muakidku muakadka laba arrimood buu ku raacayaa buu yidhi naadim labada arrimood waa maxay awjuhulicraabkii saddexda ahaa maadaama oo aynu nidhi tawkiidkan macnawiga asmaada ayuu gaar ku yahay awjuhulicraabkii masay noqonaya saddex bay noqonayaan de rafca iyo de jasmi baa ka baxaya limaada dee asmaa aynu soo hadal qaadnay sooma asmaa maadaama aynu soo hadal qaadnay afcaashii iyada way baxday sooma dee afcaasha waxa gaar ku aha jasmiye jasmiya afcaashi waa isla baxeen marka awjuulicraabka waxa ka baxaya jasmaa ka baxaysa maadaama afcaasha meesha aynu ka saarnay marka awjuulicraabka saddexdaa wuu ku raaci ka uu yahay muakadku muakidkuna wuu noqon waxaa kaloo uu ku raacaya macrifanimo weligiina kalama noqdo muxuu noqonayaa wuu ku raacayaayo waxa weeyaan nakiro noqon maayo oo alfaada tawkiidku lianna alfaada tawkiidi kulahaa macaarifu alfaada tawkiidku si alfaada tawkiidku sida ay u dhan waa macaarif falaa tatbacu lmunakara markaad munakar may raacaysa maadaama macaarif ay tahay waka waana cinda albasriyiin ah, yaa layta ciddata xawlin kullihi rajabu waxa ah, lagaga jawaayaa buu leeyahy ku gaari doonaaye xawlin de waa nakira sooma haddana kulihii baa lagu adkeeyey fashaadun buu kuleeyahy washaad yuxfad oo laa yuqaase shaadkana halkaa uu yahay unbaa lagu xifdiyaaye isaga loogama qiyaas qaato hadda waynu ifaadnay lata halkaa labadaa bayd maxaynu ku barannay inay bannaan tahay ismiga in la adkeeyo maadaama oo in la adkeeyo ay bannaan tahay laba arrimood baa meesha imanaya taabic oo raacaa matbuuc oo la raacaa taabica raacayo muakid baynu u bixinay matbuuca la raacayana muakad baynu u bixinay waxa kale oo meesha imanaysa waayahay muxuu ku raacaya sooma wuxuu ku raacayaa awjuhulicraabkii saddexda ah mid kamid ku raaci macrifanimana wuu ku raacayaa munakar isaga lama adkeeyo oo alfaada tawkiidka dhammaan wada macaarif ah waka balaqmada eega wajaa-isun waa mubtade filismi waxaynu ku tacalujinaynaa jaa-isu isma an yu-akada antan masteriya la dhahdaayo waxbay xariraysaa kutubta dambeyn ku gaari doonaay tawkiiduhu baa lasoo xarirayaayo jaa-isun ismu faacila faacil u qaadan kolkaa wajaa noo bannaa inaynu nidhahno waa khabar soo taqadumay aye tawkiidiisu dambaynu soo xariirinana inaynu nidhaahno waa mubtadiya oo muahar wajaa-izun mid ay banaan tahay weeyi filismi ismiga dhexdiisa mid ay banaan tahay weeyi an yu-akada ay tawkiiduhu in la adkeeya in la adkeeyaa mid ay banaan tahay ismiga dhexdiisa weeyi fa yatbacu mar haddii ay banaanaatay ismigii in la adkeeyo fa yatbacu waxa uu raaci almu'akidu adkeeyuhu waa taabica e almu'akada la adkeeyaha oo matbuuca ayuu raaci fii awjuhi licraabi icraabta awjuhdeeda dhexdeeda ayuu ku raaci awjuh icraabki wuu ku raacaya wtacriifi wa fi tacriifi macrifanimadana waa ku raaci laadani waa naafiye caaifaade laa limuakadin adkeeyo raaci maayo muakadka laa limuakadin la adkeeyo raaci maayo muakadkaasoo munakarin la nakireeyey muakad la adkaynayo oo la nakireeyey muakidkii raaci maayo limaada liana alfaada tawkiidi kulahaa macaarifu saasaynu nidhi facan fahuwa dhe fahuwa munakarkani mu'akadkan munakarka ahi khalaa wuu madhnaaday ay huwa munakarku can muakadin eg muaked buu ku qorya lakin waa muakid can muakidin adkeeye wax adkeeye isaguu ka madhnaaday iska ilaaliya waynu faanay la tahay labada bid macnuhoga waa yahay wuxuu yidhi naadimku alfaada tawkiidku haddaba waa alfaad macluuma oo cinda alcarab waa la yaqaanaa waxa wax lagu adkay alfaada wax lagu adkeeya waa macluuma oo waa la yaqaana wayakunu bialfaadin macluumatin cinda alcarabi falaa yucdalu canha ilaa hayriha alfaad macluuma ah oo cinda alcarabi macluumo ka ah ayuu ku sugnaadaa tawkiidkuyo falaa yucdalu canha alfaada laga leexan maayo ilaa hayriha alfaad kalena loo leexan maayo wa tilka alalfaad almacluuma minha ma huwa mashhuurun wa minha ma huwa hayru mashhuurin wixii mashhuurka ah ayuu doonaya wlafduhu walafduhu ay wa lafdu tawkiidi ay wa alfaadu tawkiid bay ka dhiganta mufridun mudaafun limacrifatun yacud walafduhu ay wa alfaaduhu tawkiidka lafdiyaalkiisu alfaadiisu lafdigii almashhuuru la caan bixiyey fiihi ay fi tawkiidi tawkiidka dhexdiisa lagu caan bixiyey arbacun afar weeyi alfaada tawkiidka ee macluumada ee wada yaqaanaa waa afar bufuli sheekh cayn weeyi uma kullun kullun weey ajmacu waajmacu ajmacu weey wuxuu leeyahay naadimku alfaada tawkiidka ee mashhuurka ee la wada yaqaana waa afar waa nafsun nafsun kitaabkii hore ee asalka waxaan kusoo marnay ila kan waa farciy waa nadmigiisiiy nafsun in idlaaqaan ay leedahay waxyaalo lagu idlaaqo loo isticmaalo saddex baynu sheegnay la tahay maxaa kamid ahaan jiray ya nafsun maxay ku dhacdaa saddex shay soome saddex shay maxay aan jireen dhiig bay ku dhacdaa bimacna dam maxaa kale ku dhacdaa bimacna ruux maxaa kale ku dhacdaa bimacna daat daatada lafteedana way ku dhacdaa markaa eeg hadda halkan waxaa loo jeedaa daatada looga jeeda oo jaa zaydun nafsu dee dhiiggiisa socdaa yimid ruuxdiisa socotaa timid waa daatadiisa oo cagaynaysaa timid wey macnu markaa nafsi idlaaqaadkaasa leeda lakin bimacna daat baad looga jeedaa wa caynun cayn wey cayntuna waxaynu leedahay laba isticmaal bay leedahay iyaduna laba idlaaqaad ayay lahayd mid majaaziya iyo mid xaqiiqiya macnaha xaqiiqigaa shan bay lahayd sooma ka majaazigaana mid bay odhan jireen culimadu shantaasi maxaa ka mid ahaan jiray alcayn lbaasira tani lagu taala maxaa kaloo kamid ahaan jiray alcayn ljaariya isha qulqusha maxaa kaloo kamid ahaan jiray eh, taasi waxay ahaan jirtay tii majaazigaay tajaajuusku dahab baa loo isticmaali jiray waxaa kaloo loo isticmaali jiray ashamsu qoraxda eh, waa la dhahda cayn waa la dhahda waxaa kaloo loo isticmaalaa tan halkan aynuga soconno oo bimacna daat ah, oo nafsi bay la macna tahay markaynu ano jaaa zaydun zayd baa yimide caynuhu dee ishiisiya socotaa timid ma ma fahamtesha maxaa looga jeedaa daatadiisiya socotaa timid weya ah, ta majaasiga ana jaajuska loo isticmala halkaa ilaa lixdaa macne ayay yeelan jirta waynaynu arki doonaa insha allah uma kullun kullun wey dee kulluna iyad waa maxay waa macnal cumuum de iyado caan bay faa'idaynaysaa siyaquhu kulun aw ilcumuumu waqad talalla dillat lfuruucu saasoo dhan maraaqii sacuud waa caam alfaada cumuumka ayay ka mid tahay wa ajmacu ajmacuna iyadna waa min siyaq alcumuum iyadna caam bay faa'idaysaa usul fiqiga lagu bartaa aynu ku arki doonaa insha allah haddaba nafsun iyo caynun waxaa lagu adkeeyaa mufrad waa lagu adkeeya musanana waa lagu adkeeya jamacna waa lagu adkeeya saddexdaaba waa lagu adkeeya markaynu mufrad adkeynan maxaynu odhanaynaa jaa zaydun zayd baa yimiday nafsuhu baynu odhanana marka eeg waxaa laga maarmaan ah in loo idaafeeyo damiir mutaabaqaynaya mutaabiqna macniis waynu barnay hadda bimacnaa waafaqaya ismiga hore ee mu'akedka hadda markaynu ni jaaa zaydun dee zayd waa nin mudakara soomaa oo keliya nafsuhumaa maynu odhan karnaa nafsuhaana maynu odhan karnaa nafsuhu baynu odhanana cayntiina daba dhigun jaaa zaydun nafsuhu aynuhu mayna basidayn jaa ficil maadi wayan zaydun la faacil nafsu waa maxay waa tawkiidun macnawiyun wa tawkiidu yatbacu almu'akada في رفعه مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره أي نفس مضاف هذنا هي مضاف إليه بين قنصة وإنه أركي دونا إن شاء الله هرنا وضع أركتين كسعو مركا لا أدكينا يا مذكر كمان قبر أدكين جاءت هند هندات مضي محنا هرنا نفسها عمل هرنا ضمير وانا مطابق أيوم ما كمان نفسها عينها مصنعات كيا جاء الزيداني نفسه anfusuhum se nafsuhuma kitaabkooda hata wali kuso dhiganay anfusuhum waad ku waafaqdeen miya nafsuma waa tiraadeen waayahay marka jamaca la adkaynayo iyo marka la adkaynayo musanaha cibaaradu waa isku mid afcil baa lagu jamcinaya maxaa lagu kala garanayaa inay jamac yihiin iyo ilaa inay jamac adkeeyeen iyo in musana adkeeyeen waxaanu ku kala garanaynaa damiirka waana saa ula socotaan damiirka lala xidhiidhinaya waa inuu waafaqo muakadka hore de ee la adkaynayo markaa damiir maynu ku kala garanana damiirka la xidhiidha hadduu jamc yahay ka horaa jamc hadduu musane yahayna waa musane hadda ma fahamteen jaa zaydani anfusuhumaa bay noqonaysa acyunuhumaa baa jaa zayduna anfusuhum baa la odhanaya kala garanay damiirka hadda ma fahamteen ka soco dee waynu garanana wax lagu adkaynaya iyadana jamc ya jaa alqawmu kulluhum jaa qawmu ajmacuuna saasay noqonaysa wuxuu yidhi sheekhu wa lafduhu ay waa alfaaduhu tawkiidka alfaadiisu alfaadii almashhuuru la caanka bixiyey fiihi ay fi tawkiidi tawkiidka lagu caan bixiyey jaari majhuurka iska tacallujiya culimay arbacun afar nafsun weeyi waa bedel wa caynun cayn weeyi uma kullun kullun weeyi ajmacuu wa ajmacuu ajmacu weeyi mayna basidayn waxyaalaha loo kala isticmaalo labada hore yuakadu bihima lirafci majaas baa loo isticmaala buu leeyahay labada dambana yuakadu bihima alixaatatu washumuul kutubta damban ku faahfaahin doonaa insha allah waaya waayruha ay waayru larbaci afartan lasoo tilmaamay kayrkood tawaabicu tawaabicun baa la odhanaya nadmiga marka la ahriyayo markaynu laqmaynanana tawaabicu baa la odhanaya limaada wasiiqatu muntaha aljumuuc waayruha ay waayru larbaci afartaa kayrkood tawaabicu raacda weeyi tawaabicdaasoo kaa'inatun ahaatay liajmaca ajmaca u ahaatay waa tawaabic ajmaci ay leedahay ajmacay raacaan ajmacahe ayay raacaan kaa'inatan xaal tahay tawaabicdaasi min agtaca agtaca xaalada ay ahaatay waa abtaca abtaca xaalada ay ahaatay waa absaca absaca xaalada ay ahaatay ha wuxuu yidhi intaaynu soo sheegnay kayrkood wuxuu ina yidhi waxa weeye waa tawaabic buu ina yidhi markaa shan baynu naqaanay soo maa ki shanaad tawaabic ka dhigay watawaabicuha jimacsu inama odhan jireen asalkuba waka intunbu kuu tilmaamaya marka waxaad fahmaysaa laa tataqadamu calayhi maadaama oo tawaabic ay tahay dee matbuuca hore ay raacayaan ka hormari mayso haddama inifan oo mayno jaa alqawmu aktacuuna abtacuuna ajmacuuna odhan mayso limaada dee iyadii waa taabic iyad iyagii waa tawaabic ajmacna waa matbuuci la raacayay taabicaya matbuucana iyo dee matbuuca horeeya sooma marka ayagii maadaamay tawaabiciin waxaynu fahmaynaa laa tataqadamu calayhi ka hormari maayaan walaa yu'akadu bihaa istiqlaalan madax banaanaanshana loogu adkayn maayo oo iyadii ayna ajmacu ka horraynin iyaga lagu adkayn kari maayo yaa laytanii kuntu sabiyan murdica taxmilunii dalfaau xawla naktaca idaa bakaytu qaabalatnii arbaan idan adallu dahra abkii ajmaca shaarixaas saasuu le waa shaad buu leeyah ya muxuu yidhi shaad waayo taxmiluni dalfaau xawlan agtaca maxaan eeg waynu arki doonaa insha allah waa nin weynoo iska dhigayahe ku yarku iska dhigaya ha waynu gaari doonaa insha allah markaa baydkaasi wuxu le waa shaad buu leeyahay marka iyagii waa tawaabic maadaama oo tawaabic ay yihiin laa tataqadamu calayhi matbuuca ole hormar mayso walaa yuakadu biha istiqlaalan si madax banaanaanshaana iyaga waxba loogu adkayn maayo waynu fahnay la tahay agtaca waxaa laga soo qaatay buu leeyahay shaarixu min takataca aljildu bimacnaa ida jtamaca haragu markuu ururo ayaa takataca la dhahda halkaasa laga soo qaatu leyahy abtacana waxaa laga soo qaatu le min albatci batciguna waa maxay waa tuulu lcunuqu waa qoorta dheer ruuxo qoor dheeraada weeyaan absacana wuxuu laga soo qaatu leyahy min albasci baa laga soo qaatu yidhi bisaadi lmuhmala saad bilaa dhibica marka la akriyo wahuwa bascigu alcaraqu waa dhididka almujtamacu kulma dhididka urla ayaa la dhahdaa maxay ayaa basci la dhahdaa fa fi ta'kiidi adkaynta waxaa ku sugan bikulin mid kasta lagu adkeeyo min hadihi halaa ishaaratun farfiiqid ilaa ana almu'akadaka la adkaynaya ijtamacat ajzaau ajzaadiisa inay meesha ku kulantay walam yakhtalif minha shay shayna aanu baalmarin taasaa laga qaadanayaa buu leeyahay marka lagu adkeeyo kuwan haddaba wuxuu odhanayaa taqdiimka naadimku abtaca absaca u ka horreysa waa mujaaraatulkalaam buu odhanaya asalka iyo asxu waa cagsiga oo iyada ayaa horaysa absaa horaysa waxaana u dambaysa abtacba u dambaysa hadaba eega culimay kuwan waxaanu garanay maadaama tawaabi ay yihiin inay ajmaca ay dabagelayaan oo ay raacayaan hadaba waxaad ka warantaan nafsi iyo ayn asalkood waa in la kala ifraadiyo waa in la kala ifraadiyo oo midba mar wax lagu adkeeyo asalku waa sida hadii ay kulmaan ka warrama way kulmi karaane hadii ay kulmaan waxaa loo horraysiinayaa nafsubaa caynta laga horraysiinayaa oo jaa nafsu caynuhu baa la odhanaya ka saxo waayruhaa ay waayru larbaci lmadkuurati afartan lasoo sheegay kayrkood tawaabicu raacda weeyi tawaabicdaasoo kainatun u ahaatay liajmaa ajmaa liajmaci maynayn culimo liajmaca maxaa u diiday wasnulficil calam maca waulficli weeya kaainatan xaalay ahaatay tawaabicdaasi min agtaa agtaa min agtaa dhamaan abtaa dhamaan absaa dhamaan dee waa ila ajmac bay la macneeyen kaga baxa tusaalaheedii buu ku siiyey sheekhu ya iyadiioo naf wax lagu adkeeyey iyo iyadii oo kulli wax lagu adkeeyey wadalika tusaale ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid a ah weeye a tidhi jaaa waxaa yimiday zaydun zayd baa yimiday nafsuhu zayd daatadiisii baa timid isagoo cagacagayn ayuu zayd zayd maxaynu ku adkaynay nafsu baynu ku adkaynay haddaba eeg nafsu maxay ka raacday dee laba arrimood dhaha culmo awjuul icraabki maxay ka raacday dee rafco marfuucnimo sawma macrifanimadiina waaba waajiba de ina iyada ka raacdo munakar noqon maysaba alfaada tawkiidka dhamaan wada macaarif haye damiir maa loo idaafayn u noqonayo muakarka hora mudaabaeeyey waa fahamteen bayla tahay hadda jaaa waxaa yimiday zaydun zayd baa yimiday nafsuhu daatadiisi baa nafsu waa tawkiid wtawkiid yatbacu lmuakada fi rafci marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri nafsu mudaafu laha damiiru mutasilu mabniyun cala dami fi maxali jarin mudaafun ilayhi baa la odhanaya waqul waxaad dhahdaa waad tidhaahdaa araa araa waxaan arkaa araa waxaan arkaa jayshal amiiri amiirka ciidankiisii ayaan arkaa kullahu jeyshka dhammaantii ayaan arkaa ta'ahara qad ta'ahara xaal u yahay jeyshkaasi mid dib u dhacay oo habsaamay araa waan arkaa anu waa ficil ya mudaaric aye faacilkiina hamse laguma bilaaban faacilkiina waa ana araa waan arkaa waan kule waa ana jeisha waa maxay mafcuulkiisi weyan jeisha mudaaf amiirina mudaaf ilayh kulla waa tawkiid yaa la adkaynaya horta jeiska saa u fahmade kul waa twkiid wtwkiid yadfacu muakada fi nasbi mansuub wacalaamat nasbi farcatun daahiraة cala akhiri kuli mudaaf walhaw damiir mutasil mabni cala dami fi maxali jari mudaaf ilay taahara ficil maadi soo ma mabni cala fatxi la maxalo lo min alcraab marka ficilka maadi kolkaa xaalo u noqday qad baa loo soo qadara taahare qad taahara xaalu yahay jeeshku jeeshka ka xaale mayna saxayn ra'ada marka maxaynu ka dhignay may ra'a maxaynu ka dhignay basariyaynu ka dhignay basariya markay ta halkaa mafcuul ba qaata marka haddaynu keni ku socono ka waran ra'a maxaynu soo dhiganay ra'aytu waan ogaaday maxay qaadan jirtay labay qaadan jirtay macnihii eegaa daba waqul waxaad tidhahdaa araa waxaan ku ogaaday jayshal amiiri amiirka ciidankiisa waxaan ku ogaaday kullahu ciidanka dhammaantii waxaan ku ogaaday qad ta'ahara inuu yahay baan ku ogaaday mid dib u dhacay waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbin mafcuulu thaani lira'a mana basidayn markaa laqma iska ilaaliya ka soco waduftu xawla alqawmi ajmaciina matbuucatan binaxwi agtacina watuftu waan wareegay xawla alqawmi qowmka hareertooda ayaan wareegay ajmaciina xaalay yihiin qoomku dhammaan qoom ragyaa wada jooga meesh ayaan wareegay buu leeyay matbuucatan xaalay tahay ajmaciinadan mid la raaciyey ama la raacinayo binaxwi agtacina agtacina iyo waxa lamid a xaal ay tahay mid la raacinayo oo hadda nadmigaan kuu saamaxayne tuftu xawla qawmi ajmaciina agtaciina abtaciina absaciina saasa ohanaysa macnaheedu waa sida saasaa looga jeeda weyan waaya tuftu waa maxay ficlon waa faacil xawla waa maxay mafcuulun bihi xawla mudaaf an qawmina mudaaf ilayh ajmaciina waa tawkiid aye iyo adkaynasa qawmka wtawkiidu yatbacu lmuakada fii rafcihi majruurin wacalaamatu jari alya <laughs> waa alya niyaabatan an lfatxa niyaabatan can اlkasra liannahu mulxaqu biljamci اlmudakar asalim waad la haysataa waa matbuucatan xaal ay tahay ajmaciinaynu ka xaalaynayna binaxwi agtacin agtaciniya wixii lamid a xaalay tahay mid la raaciyey waduftu waan wareegay xawla alqowmi qoomka hareertooda ayaan ku wareegay ajmaciina qoomka dhammaantood matbuucatan xaalay tahay ajmaciin mid la raacinayo binaxwi agtaciina agtacinayo wixii lamid a xaalay tahay mid la raacinayo oo la odhanayo tuftu xawla alqowmi ajmaciina agtaciina abtaciina e agtaciina waa tawkiid labaad baa tawkiidun haani absaciina tawkiidun haani absayna tawkiid raab saas ma la oranaya waa tawkiidkaas wey wadayaad madax raabasa lianna mulxaqun fi jamci mudakar asaalim waka wuxuu leeya wa hada fi jamci mudakar jamc mudakar marka la arkanaya saa la oranaya bu yidhi naadintu ee shaarixu xagga hoose jamc muanas waxaa la oranaya bu yidhi jaa'at inisaau dumarkii baa yimid jumacu qutacu busacu butacu saasaa la ohanaya bu yidhi ya marka dumar la arkaynayo iyaga saasaa la ohanaya buyna leeyahay jumacu dhamaan qutacu dhamaan busacu dhamaan buta u dhamaan haddee jeish la arkaynayna waxaa la ohanaya bu yidhi jaa aljeishu agtau abtau absau ha saasaa la odhan haddee qabiile la adkeynayana jaat ilqabiilatu qabiiladii baa timida sidaad u adkayd jamcaau katcaau batcaau bascaau saasaad u adkeynaysaa bu le ya oo alfaadii sir badbedelaysaa de xooga insha alla xagga dambena waan ku gaari doona ka soo halkaa maxayna kaga dhamaaday altawkiid almacnawi maxaynu fahnay ana atawkiid almacnawiya yakhtasu bilasmaa maxaa kale inu fahnay in in macaarif la adkeeyo macrifune lagu adkaynayo wuxuu yidhi naadimku wain tu'aakidkii ilmatan acadtaha bilafdihaa ka qawlika ntiha ntiha wain tuakid ayuha lmukhaaab qof yow lala hadlaya haddii aad adkaysid kilmatan kilma haddii aad adkaysin acadta waad soo celin adigu haa kelimada ayaad soo celin bilafdihaa dhawaqeygii baad ku soo celin sidii marka hore baad gu dhawaaqday un baad ku soo celin wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa u dhammaaday intaha u dhammaaday shaygii u dhammaaday ya waa min xusni ikhtitaam ikhtitaam wanaagsan baa ku sugan buu leeyahay o dee baabkii baabu tawkiida inoo dhammaaday de intaha intaha u dhamaaday u dhammaaday waaya muxuu ina leeyahay tawkiidkii lafdiga ahaa buu halkan doonaya inu ka sheego tawkiidka lafdiga ah maba adka lafdi baad sheegtay dee lafdigaad sheegto sidiisi ku soo celi mayna saxayn tusaale jaa zaydun baa tiri inaad arkaysaa doonaysaa jaa zaydun zaydun markaa isagu yadhulu ana tawkiid alafdiya yadhulu fi lafcaali wa fi lasmaai wa fi lxuruuf intaba isagu u gala waa mushtarago waa la wadalaya asaamtii kelimada uu ka dhexeeya lakin tawkiidka macnawigii yakhtasu bilasmaa iyadii oo ismi la adkeeyey qaama rajulun rajulun qaama rajulun rajulun waka qaama rajulun rajulun saasoo ohanaysa akhaaka akhaaka ina man laa akhaa lahu ka saacin ila lhayja bigayri silaaxi saas o kutubta marku arki doona keeni nooma qorayo akhaaka akhaaka waar walaalka walaalka ilaashowey waa la adkeeyey de ismi waa la adkeeyey sooma iyadioo ficil la adkeeyey ya ataaka ataaka laaxiquuna xbis ixbis baynu arki doona iyadoo gabay ataaka ataaka iyo ixbis ixbis iyadii xaraf la adkeeyena waa kan laalaa abuuxu bixuubi baknata inaa akhadat calaya mawaahiqan wacuhuuda laalaa maya maya bu laalaa maya maya abuuxu muujin maayo oo caddayn maayo bixubi batna gabadha batna la idhaahdo jacaylkeyga caddayn maayo waayo inahaa batni buu yidhi akhadat waxay qaaday calaya aniga dushayda mawaahiqa ballano iyo wacuhuuda ballan ballan iyo dhaar bay iga qaaday oo waxa wixii naga dhexeyaan ma sheegayo bule ma caddaynayo la baynu uga soconaa laalaa laa laaba maxay maya maya waad odhanaysaa waka waa xarafkii la soo celceliyo oo la adkeeyey intaha intaha buu inoogu taaliyey sheekuna intaha wuu dhammaaday intaha ficlu maadin mabni calaa fatxatin muqadaratin cala alif manaca min duhuuriha tacaduru soo saama ya faacilkiisuna waa mustatiro waa huwa intaha dama dama iska ilaali intaha ficlu maadin mabni calaa fatxatin muqadaratin cala alif manaca min duhuuriha tacaduru aye wahuwa tawkiidu lintaha alawali laa faacila lah faacil male haddaad laakiin faacil siisid wax kala ka dhalanaya intaha huwa intaha huwa haddii aad tidhahdid tawkiidu jumlatin bijumlay noqonaysa jumlad jumla ku adkayda dhib male iyada lafta waana niga jeedade laakiin markaad doonaysa inaad laftigii horan ku adkaysid faacil qaadan maayo ficilka dambe ee muakidkii faacil ma qaato saa u fahma yadan wain tuakid haddii aad adkaysid kilmatan bikasri kaafi wasukuuni laami kamaa huwa axad luaati fiiha kamaa huwa axad luqaati fiiha waa luqooyinkaan kusoo marna mid kamid a wain tuaakid haddii aad adkaysid kilmatan kilma haddii aad adkaysid acadta waad soo celini haa kilmada ayaad soo celin bilafdihaa lafdigeeda ayaad ku soo celini wadalika tusaale ka qawlika waa dhahdaadiyo wixii lamid aad tidhi intaha wuu dhammaaday intaha wuu dhammaaday halkaas u dhamaad waa tawkiidkii lafdigaana halkaasaynu kaga baxna isagoo munaadif lagu soo celiyey jaaa xadara maxamed u ka horo jaa mina imaashuna xadarna mina imaashuna de waa tawkiidkii lafdigaa bi munaadif lagu soo celiyey ya jaanii duu maalin saaxibu maalin ka warrama ya jaanii duu maalin saaxibu maalin duudan manaa saaib mana waa tawkiid laftiga jaa asadun layfun ka warrama waa isaga isla halkii markaa muraadifuna waa maxay waa shaygii oo macno kale lahaa manihi kale ad umaad kusoo celinaysaa macnihiisii kale lafdiiyo hadda aad cabirto markaa leexanaysaa halkaa waxay noogu dhamaaday eh, tawkiidkii waana tawkiid macnawiya iyo tawkiid lafdi ah tawaabicdaas ku horracdo insha allah baabu bayaan badli waa fudud yahay culm waa rag male se raacnana tabaabda naga dhamaato caaw tawkiidka eh, bedelka xagga luqada waxa lagu dhahdaa alciwadu baa la dhahdaa ciwad baa la dhahdaa xagga isilaaxa waxaa la dhahdaa ataabicu lmaqsudu bilxukmi bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucihi kamaa xaddahu bnu maalikin ina maalik sida uu ku tacriifiyey waa raacaha looga qastiyayo xukunka wax udhexeeyaana ayna jirin isaga iyo matbuuca u raacayo ida smunawfilun limili tala wlxukmu lihani waan adfin khala idaa kalaada dhaha idaa kala idaa talaa markuu raaco ismun ismi markuu raaco aw ficlun ama ficil markuu raaco limilihi isagoo kale markuu raaco ficil baa ficil la mida raacay ficil baa ficil ama ismi baa ismi raacay walxaal buu raacay alxukmu xukunku kaainun lihaani ka labaad uu ahaaday ee taabica oo wakhalaa weliba uu ka madhnaaday haanigu can cadfin xuruufu cadafna uu ka madhnaaday dee hu haaniga fii icraabihi icraabtiisa ka yeel kalawali ay mila alawali ka hore oo kale kala mid dhig muraqiban xaal a tahay ka yeel mid u bixinaya lahu ay lithaani ka labaad bilafdilbedeli lafdilbedel adigoo u bixinaya sidaa ugu dhawaaqo ka dhig buu leeyahay sheekh wuxuu leeyahay halkaa waxaanu ka garanaynaa culimay waxa weeyaan bedelku inuu galo asmaada iyo afcaasha labadaba asmaada iyo afcaasha haddaba waxa uu ku yidhi ismi haddii ismi raaco ama ficil u ficil raaco xukunkana ka labaad baa iskale oo waniga kule ataabicu lmaqsuudu bilxukmi xukunka maanta yaa looga qastiyaya baabulbedel marka la socdo ya bedelkaa looga qastiyaya mubdel minhuga looma jeedo iska ilaaliya halkaa wuxuu inagaga saarayaa walxukmu lithaanida nactigii iyo tawkiidkii iyo cadfu bayaankii fa ina alxukma fiiha lilawal la lithani xukunka iyaga yaa lahaa kuwa hore dee awalka lahaa thani mla taabicun bu isagu iska an afi khalana muxuu ku saaraya de cadfu nasqi bu ku saaraya cadfu nasqi ayuu ku saaraya oo cadfu nasq de isaga xurufa udhaxaysa laakin kan xurufuma dhaxaysade haddaba wuxuu yidhi hawsha caynkaasi haddii ay dhacdo oo ismi ismi haddii u raaco ficilna uu ficil raaco xukunkana ka labaadu leeyahay wax caadifina aanu udhaxaynin maxaad samayn sheekh icraabtun ka raaci de wax kale meesha ma taale ka hore waxaad icraabtay un ka labaadna ku waaba intaa minaan u ducayn ka hore icraabta aad marisay un isagana mari awjuul icraabka marka imisay noqonayaan rafcun wa nasbun wa khafdun in kaana isma ah, rafcun wa nasbun wa jazmun in kaana ficla mayna basidayn haddaba eega idaa talaa marka u raaco ismun ismi marka u raaco aw ficlun ama ficil marka u raaco limilihi isagoo kale markuu raaco jari majruurka iska taclujiya talaa u raaco mufasira noqonaysaa walxaal buu raacay alxukmu xukunku lithaniy kainu lithani ka labaad ee taabicaa uu u sugnaaday oo wakhalaa weliba uu ka madhnaaday ay huwa thanigu can cadfin caadifna uu ka madhnaaday fajcalnii yahow yeel jacalimiisa mafcuul bay qaadan jirtay laba fajcal yeel hu thaniga fii icraabihi icraabtiisa dhexdeeda ka yeel waa jaari majhu waan xidhnay un mafcuulkii labaad kaafkaasaa bimacnaa miliyo ismiya kaafka halkaa ku jira ayaa bimanaa miliya kalwli ay mil wli aniga ku yii kalwli ay mil awli ka horo kale ka yeel labadi mafcuul mayna degin fajcal yeel hu haaniga yeel fii icraabihi icraabtiisa ka yeel kalwli ay mil awli ka hore oo kale ka yeel mulaqiban xaal a tahay mid u bixinaya lahu ay lihaani ka labaad bilafdilbedeli lafdulbedel adigoo u bixinaya oo ku magacaabaya sidaa u raaci buu ku leeyahy mena basiid noqon wuu kuu tirinaya kullu wa bacdu washtimaalun waalad kadaaka idraabun fa bilhamsiin dabad buu ku bedelkii waa imisa wakaa intiba gabay kugu tiri kulunay wahwa bedelkii kullun kullu weey wa bacdun bacdi weey washtimaalun bedelulijtimaal weey waladun bedelulhalad weey kadaaka ay kaainun kadaaka madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxa a waa khabar soo taqadume idraabun idraab waa bedelulidraab fa bilkhamsi fahwa bedelkii in dabada wuu koobmay ay huwa bedelkii bilkhamsi shan buu ku koobmay shantaasuu ku koobmay bisittati in la idhaha waa ficil oo bedelalsiyaan buu ka tegey waay waaba shanta hadde waa bedelu kulli bedelu kulli min alkulli bedelulbacdi min alkulli bedelulishtimaali bedelulkaladi bedeluliraabi waa shantaas bedelulisyaanina iskala soo darso lixdaa weysha waayahay lixdaba tacriiftooda kitaabka hore uguna waan tacriifinay soo lixdaba waan tacriifinay in yaroo dhaqan haddaynu ka taabanno bedelulkulli min alkulli way kookoobayin kitabkana idiin qoraya caawa kitaabkaa caawa idiin qorayo maa insha allah eega safxadda boqolkoob iyo toddobaatan aayadda qur-aanka hoosteeda badluli min aluli badluli min badlu shay min ashayna waa la dhahdaa oo asalku saasuu yihi isagu badlu shayi min ashay buu usoo bixiyey tacbiirkaa waa laga fiican yahay buu leeyahy shaariciye waxaa kaloo la dhahdaa bedel muaabiq oo maxamed ibn maalik baa u bixiyey bedel muaabiq ya saasaana aada u fiican buu leeyahy haddaba badlululi min aluli daabitkiisu waxa weeye an yakuna ha waxaad eeganaysa waa safxad caadiga xagga horead eeganaysa boqol iyo labaatan markiis ma walamaa dakara xukma albedel sharaca fi bayaani aqsaami faqaala kullon min kullin ey bedel kulli min kullin wadaabiduhu soo ma arkaysaan halkaa eeg wadaabiduhu daabidkiisu an yakuna almuraadu bihani maa uriida bilawel oka intaas waad xifdiyaysaa meel kastoo joogtid an yakuna waa inuu yahay almuraadu bihani ujeeddada ka labaad looga jeedaa maa uriida bilaweli ka hore wixii looga jeeda ka labaadna waa in looga jeedo haddaba fahnima ka hore waxa looga jeedo unka labaadna waa in looga jeedo waa daabitka uu leeyahay ayo bedel lkuli min alkuli waxaana fiican tacbiirkaa bedel muaabiq maxamed ibnu maalik baana u bixiyey tacbiirkaasa fiican waaya jaanii zaydun akuuka jaanii zaydun jaai waa laazim waa ficil laazima sarfigan ku baran doonaa insha allah mucaddo ma aha ficilku maadaama uu laazim yahay hadda mafcuul buu qaatay waa min baabi tadmiim baa la dha bimacnaa wasale macneegi baa la dhansiiyey jaaanii waxa i soo gaadhay baad kala qabanaysa markaad macninayso jani waxa yimid ma dee j imaansho markay tahay waa waa macna qaasiray faa'idaysaa mafcuuluma talawdo sarfigan ku arki doonaa jaaanii waxa i soo gaadhay wey zaydun zayd baa isoo gaadhay akhuuka baa isoo gaadhay haddaba zayd iyo ah kaho aha waxaa looga jeedaa wy ka hore waxaa looga jeeda oo waa waa lagugu sii tawdiinay wuxuu yidhi bedelka labaadna waa bedelulbacdi wadaabituhu an yakuna aani juzan min alwli an yakuna waa inuu yahay ahaani ka labaad juzan min alawali ka hore qayb kamida ah waa inuu yahay mayna basideen caaw gurada kama keenin waxbasha kitaabka inoo qoraya ka labaad waa inuu yahay ka hore qayb kamida ah. qaliilan kaana dalika aljuzu aw kaiiran aw musaawiya juskaasi hadduu doonaha ka yaraado ayo yuu ka yaraanaya ka hore de ama ha ka badnaado ama ha la ekaado intaanad keeni kartaa maylada waad suurayn kartaa daynta isagii oo leeg isagii oo ka yari isagii oo waxa weye ka badanba waad suurayn kartaa sooma waayahay akaltu rakiifa laxooxdii baan cunay uluahu ulukeedii baan cunay saddex meeloodoo midh waxaad ka soo qaadaa inay tahay laxoodaasi sagaal midh sagaalki waxaan cunay meel laba meelood ba ugu tegin muna lix ka tegin yaa badan marka ka horaa badan de intuu ka tagaa badan marka qaliila minhu wuu ka yaryahay bedelkaa yarda haye ow kasiira wuu ka badan yahay waxaad ka soo qaadaa inay toban tahay kadibna waxaad tidhaahdaa akaltu waxaan cunay arrakiifa baan cunay nisfahu baan cunay dada kala barh baad u goysi maalinta shan ka tiin shannaana dejin waka markaana way isleeyihin ay isagiyo musaawiya la siman isagiyo musaawiya isag msaawi wyan kaas isag msaawiyan kaas afwan waa isagio musaawiya nisfadu weyaan le haye isagio ka badan aw kairan yaa isku day kara haye haye saxiix akaltu waxaan cunay alrakiifa baan cunay rakiifkii baan cunay maxaad cuntay hulu taahu alrakiifa hulutayhi ya Ah, uluaa ada tira maaad dhig na ah, khaldin a uluayi baad odhanaysa saxiix o lala sagaal mid bay haydo uluayi laba meelood labaan qaatay weeyaan midna waan ka tegey meena ka badnayn de saddex baad ka reebtoo lixna waad dejisay kaasina saasuu noqonaya waa bedelbacdi ijtimaalkana isaga inoo qora aawa ah, wuxuu ku yidhi wadaabitu an yashtamila mubdalu minhu cala lmubdali mubdalu ayaa koobaya bedelka dambe tusaale nafacanii zaydun zayd baa yanfacay cilmuhu baa yanfacay ka warrama ya nafacanii zaydun zayd baa yanfacay cilmuhu baa yanfacay zayd iyo cilmi baa meesha inoo yaaleen bedel mubdelu minhu hore oo zayd ihi muna shamlin cilmiga cilmiga yaa bartay dee zayd baa bartay muna shamlin didkiisa inoomu dhigina wn waagi waynu sheegnay lata aye an yashtamila albedelu cala lmubdel minhu maxaynu ku tusaalaynaa maradii bay ku taallay maxay suriqa zaydun thawbuhu zayd baa la xaday maradiisi baa la marada iyo zayd kee shamliya dee maradaa ku koobaysa sheekh zaydka dambe bedelka ayaa shamliya markaa mubdel minhugii hore ka soco bedelu khaladkina uu kuu tusaaleeyo wuxuu ku yidhi allaa yuqsada waa inaan loo qastin dikrulawali ka hore sheegitaankiisa waa inaan loo qastin bal yasbiqu ilayhi lisaanu carabkaa uga degdegay ka hore inaad sheegtid umaad kaaga degdegay ah tusaale waxaa tidhi rakibtul yawma bakran alfarasa haddaba bakrantan aad tidhi umaad qastiyeen inaad sheegtid carabkaa kaaga dheereeyey maxaa la dhadaa marka waa bedelulhalad baa la dhadaa bedelul halad baa la dhadaa bedelulidraabkuna waa maxay bedelulidraabkana waa bedelulbadana waa la dhahdaaye an yaqsida dikra an yaqsuda dikra alawali ka hore inuu sheego ayuu u qastiyey uma bacda alikhbaari bihi yabdu lah an yukhbira bihani kadibna kolkii kii hore uu sheegay kadib waxa u muuqatay inuu ka warramo maxay ka labaad tusaale waxaa tidhi ra'aytu zaydan camran ra'aytu waxaan arkay zaydan waa runoo zayd waad aragtay waanad u qasiday inaad sheegtid laakiin camaro waayaan indhuhu ay ka raageen inay arkaan baa la joogayoo waxaad doontay camarna inaad sheegtid maxaad odhanaysaa jaaanii zayd ah, ra'aytu zaydan zayd baan arkay camran camar baan arkay ah, saxiix walala ka idraab baan waa jeedsi kii hore adoo u qasbaad ka jeedsanaysaa ka dambana waad sheegaysaa waayaan aan indhahaba lagu qabanin layn waayahay bedel la idhaha bedelu nisyaanna wuu jiraa isaguna bedelu nisyaan bedel la idhahna wuu jiraa isna wuu inii qorayaa waxa weeyaan inuu u qasto ka hore inuu sheego kadibna waxa u caddaatay arrintaasi inay faasi tahay kadibna wuxuu u qastay ka labaad inuu sheego intuba tusaaleyna dambay ka soo bixi doonaan wadalika tusaale ja'anii waxa i soo gaadhay zaydun zayd ayaa soo gaadhay akuuka walaalkaaba i soo gaadhay bedelkaas waayo bedelulkulli waakala waxaa cunay waakala wuxuu cunay waakala waa cunay ey huwa zayd cindii aniga agtayda rakiifan canjeero ayuu cunay nisfahu rakiifkaa niskiibuu cunay bar buu dejiyey buui iminkana waa maxay bedelul bacdi soo waqad wasala waxa i soo ilaya aniga waxa i soo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay cilmuhu cilmigiisiibaa isoo gaadhay alladii cilmigaasoo darasa u bartay ay huwa zayd hu ladiga markaa darasa mafcuulkeegii baa go-an iyo faacilkeegi labada darasa hu wey daruurta nabiga darasa hu weeyaan oo mafcuulki waa hu daa caadiga ee lidaruurti nadmi loo gooyey faacilkina waa damiir istitaaran marka kana waxaa looga jeedaa bedelun ishtimaal mayna basidan waqad rakibtu waxaan fuulay alyawma maanta waxaan fuulay bakran bakar baan fuulay alfaranse baan fuulay bakran nin maa bakran qaalin baan fuulay wey nin rigeed baan fuulay waqad rakibtu waxaan fuulay alyawma maanta waxaan fuulay bakran qaalin baan fuulay alfaransa faras baan fuulay ya waay kana waa maxay waa bedelun saddexda waad ka soo saari kartaa kan saddexdii in laga soo saarad u baahan waad ka soo saari kartaasan bay la tahay bedelulqaladku waa maxay bedelulqaladku waxa weeyaan marka hore bakar inaad sheegtid ha umaad qasdiinde wuu soo wadaa weliba eh, eh, eh, naadimku bakar inaad sheegtid umaad qasdiin laakiin maxaa kaaga degdegay carabka markaa maxaynu odhananaa waa bedelun halad haye ka soco waxaad u qasatay mayane inaad sheegtid ka hore inaad sheegtid ka hore kadibna markaad ka warantay unbay haddana kuu muuqata inaad kalabaadna ka warantid bedelu idraab bedelunisyanna waad ka soo saari kartaa isna waa maxay ka hore inaad sheegtid baad uqasatay oo bakrana kadibna waxaa kuu muuqday arrintaasi inay faasid ahay haye kadibna waxaad uqasatay ka labaad inaad sheegtid bedelun maxay noqonaysaa markaana nisyaan waaba intaa wadalika tusaale jani iraabku iska fuday kitabka hore wayna ku iraan maana iraab tusaalayaasha waska basid bayna tahay jani waxay soo gaadhay zaydun baa soo gaadhay akhuuka walaalkaa bay soo gaadhay wa akala waa cunay ay huwa zayd wa akala waa cunay cindii aniga agtayda rakiifan buu cunay nisfahu buu cunay waqad wasla dhabahaan waxay soo gaadhay ilaya aniga zaydun zayd baa isoo gaadhay cilmuhu zayd cilmigiisii baa isoo gaadhay alladii cilmigaasoo darasahu u bartay zayd alladii cilmigaasoo darasa u bartay ay huwa zayd hu cilmiga waqad rakibtu dhabahaan waxaan fulay alyawma maanta bakran qaalin yar baan fuulay alfarasa faraskii baan fuulay in qulta haddii aad tidhaahdid bakran bakar haddii aad tidhaahdid duuna qasdin adiga oo aan u qastiin faaladun ay fa huwa bakarkaasi lafdulbakr fa huwa bedelkaasi de aladun fa huwa ayo waa lafdulfaraskii aladun alad weeyi waa bedelo alad ya haddii aad tidhaahdid adigoo aan u qastin adigoo aan u qastin baad bakar iska tiri tacriifka haddaan kuu sheegay de kadibna faraskii baad sheegtay lafdulfaras muxuu noqonaya bedelun dee aladun buu noqonaya in qulta haddii aad tidhaahdid intan waa shardiya ficilkan wa maay waa ficlu shardig jumlada dambe ee fahu waan soo qadaray jawaab shardigia in qulta haddii aad tidhahdid bakran bakr haddii aad tidhaahdid duuna qasdin adigoo aan u qasdin oon ujeedin faqaladunay fa huwa lafdulfaras qaladun bedelulqalad weeyi ow ama qulta waa tidhi hu bakar baa tidhi qasdan ay qaasidan xaala tahay baa tidhi adigoo u qastiyaya iska tidhi bakar fa idraabunay fa huwa idraabun waa bedeluliraab faqad oo keliya markaana maxaa la odhanayaa dee bedelulidram baa la odhanaya waad uqasadayba kadib markaad uqasatay waxaad doontaa haddana dambana inaad ka warantid dee bedelulidram baa waa jeedsio waaya ama ow qultahu waa tidhi qasdan ay qaasidan xaalaad tahay baa tidhi uma tabayana laka fasaadu dalika alqasd inuu qasadkaasi faasid ahaabaa kuwa caddaaday kadibna faqasada dikra alfarasi fa lafdu lfarasi bedelu nisyaanin markaana bedelu nisyaan buu noqonayaa intaana shaanaxaydii ku taraya insha allah in qulta haddii aad tidhahdid bakran bakr haddii aad tidhahdid duuna qasdin adigoo aanu qasdin baa tidhi fakaladun ay fahuwa isagu kaladun badelu kalad weeyi ow ama qulta waa tidhi hu bakar baa tidhi qasdan ay qaasidan xaala tahay baa tidhi halkaad ka haalaysay taadaad ka haalaynaysaa faacilka ama qasdan mafcuulba ka dhig ow ama qulta waa tidhi hu bakar baa tidhi qasdan ey camidta waad u qastiday qasdan qasad baad u qastiday ficilka usu qadar markaade fa idraabun ay fahuwa isagu idraabun idraab weeyi faqad oo keliya walficlu min ficlin kaman yumin yusab ydkl jinaana lam yanal fiiha taab wlficlu wabadlu ficli ficil bedelitaankii min ficli ficil laga bedelo ka qawlika odhahdaadi iyo wixii lamid aa tidhi weeyaan man yu'min ka rumeeya bima ja'a bihi nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed waxa uu leeyimid ruuxa rumeeya yuhab waa la abaalin calaa iimaanihi iimaankiisaasi ayaa lagu abaalin yadkhud waa geli ay huwa manku jinaanan janooyin buu geli janooyinkaasoo lam yanal aanu gaadhayn mankaa fiiha ay fi ljinaani janooyinka dhexdeeda tacab wax rafaadi ayna soo gaarinha wuu iska raaxaysanaya si fiican buu u ladaya ficil ficil laga bedelay tusaanihiisi waa ka waa bedelul kulli min alkulli mantu waa maxay ismu shard mana ismu shardi aan jiri laba ficil bay jisminaysa yumin waa maxay ficlu shardigii yusabna waa maxay jawaabu shardigii yadkhul waa maxay bedel halkaynu ka bedelanaa ya jawaabu shardiga ah yusab de jawaab shardiga ah yusab waay waana badelu kulli min alkulli lianna almuraada bihawaabi hawaabka ujeedada looga jeedaa waa dukhulu ljinaani de ila an yakuna an yakuna almuraadu bilawali ma uriida bihani soo maya lianna almuraada bihawaabi dukhulu ljinaani hawaabkaba waxaa looga jeedaa waa janagelitaanka de saxiix wala la lam yanal fiihaa tacabna wuxuu leeyahay waxaa laga sii bedelayaa maxay yadkhul jinaanan ba iyada lafteeda laga bedelayaayo waa bedelu ijtimaal waayo lianna dukhula ljinaani jannooyinka gelitaanka la gelaya yashtamilu calaa cadami nayli tacaabi fiiha dhib la'aan dhib soo gaaritaankeed la-aanteed bay shamlaysanaysaa wlficlu ay wabedelu ficlin ficiloo la bedelo min ficli ficil laga bedelaa ka qawlika odhaadaada iyo wixii lamid aweeye ah a tidhi man axadka yumin rumeeya yusab waa la abaalmarini yadkhul wuxuu geli jinaana janooyin ayuu geli janooyinkaasoo lam yanal laakiin waxa fiican inaan sufa ka dhigno jumlada dambe saasaa noo fiican janooyinkaasoo lam yanal aanu gaadhayn wlficlu ay wa bedelulficli ficil bedelitaankii min ficlin ficil laga bedelaa ka man ka qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid a weeye a tidhi man axadka yu'min rumeeya bimaa jaa bihi nabiyu yuhab waa la abaalin calaa iimaanihi baa lagu abaalin yadkhul waa geli huwa mankaasi jinaana jannooyin buu geli jannooyinkaasoo lam yanal aanu gaadhayn hu qadar waa mafcuulkiiya manka fiihaa ay fi ljinaani jannooyinka dhexdeeda aanu ku gaadhayn tacabun wax rafaadihi aanu gaadhaynin inta kalena isagaa xagga hoose idinka qorqoraye idinkaa soo akrisan doona insha alla halkaa culima waxay noogu dhamaadeen marfuucaatu asma waxaan weydiisanaynaa sia ilahay inoogu dhameeyey mansubaatu asmaana inuu inoogu dhameeyo hana la soo akriya insha alla marfuucaat way ku dhaafeen horena waad u dhigatay ha la soo muraajiciyo insha alla ya wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk